alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyihi lkariim muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeenani waa kii saddex iyo tobnaad oo ka mid a ah kitaabkii khulaasatu nuur lyaqiin fii siirati sayidi lmursaliin oo iska lahaa sheekh cumar ibnu yaxya ibni cabdiljabaar raxmatullaahi caleyh addarsu thaamin wa thalaathuun casharka sideed iyo soddonaad baycatu alcaqabati aluulaa baycatu alcaqabati jeerta baycadeedii ayuu u baab yahay al ulaya horreysay caqabada waxaa laga wadaa meel luuqahoo laab ah oo buur jab ee dhinaceed ah ayuu nebigu wuxuu baycayii heshiis kula galay saxaabada oo ansaareed oo madiino ka timid ayuu heshiis kula galay marka beecu la galayay islaamnimada waxaweye diinta in la difaaco nebiga garab in loo noqdo ilaahay in la rumeeyo baycat alcaqabati aluulaa alcaqaba marka waa meesha jiirta oo laabka ah heshiiskeedii fi sanati thaaniyata cashara sanadkii labiyo tobnaad qadima waxaa soo galay ithnaa cashara labiyo toban rajulan ee nin toban ninuu aws bay ahaayeen laba ka midana khasraj bay ahaayeen laba qabiiloo wada dhalatay ahayn aws iyo khasraj oo min carabi min min carabi maxaa halkaa idiin qoran min carabi lmadiinati ma idiin qoran min carabi almadiinati wuxuu qoraya ma jiraan saasaa sax min carabi almadiinati madiine carabteedii ka mid ah faijtamacuu waxay la kulmeen birasuuli rasuulka sal alla aley wasalam ba waxay kula kulmeen cinda alcaqabati meeshii laabka ahayd ama jiirtii agteeda alulaa ee koobaad wa baayacuuhu way la baayactameen cala alislaami islaamka bishuruudin shuruud bay laakiin kula baayactameen maxay ahayd kow calaa an yushrikuu inaysan la wadaajin billaahi alla shay-an waxba walaa yasriquu inaysan waxba xadin walaa yasnuu inaysan sinaysan walaa yaqtuluu inaysan layn awlaadahum caruurtooda walaa ya-tuu inayna la imaan bibuhtaanin been abuuradoo yaftaruunahu ay uumanayaan bayna aydiihim hortooda iyo wa arjulihim lugahooda walaa yacsow inaysan ku caasin fii macruufin wanaag fa in awfow hadday oofiyaan arrinkaas falahum ayaga waxaa u sugnaaday aljannatu janno wa in asaabuu hadday asibaan min daalika kaa xaggiisa xaalu ka haday shay an shay oo intaa lasoo sheegay mid ka mid ay ku dhacaan fa amruhum taladoodu ilallaahi allay u taallaa in shaa alla hadduu doono qafara wuu u dhaafi wa in shaaa hadduu doonona cadaba ilaahay wuu cadaabayaa subxaanah walamaa goortii rajacuu ay noqdeen ilaa bilaadihim dhulkoodii arsala wuxuu diray macahum la jirankooda ar rasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama man ruux yucallimuhum bara al islaama islaamka oo wayufaqihuhum fahansiiye fi diini diinta fantashara al islaamu islaamkii baa faafay bisababihim kuwaas ayagaa sababkooda xataa lam yabqa ilaa uusan ka hadhin beytun guri oo min buyuuti lmadiinati madiine guryaheeda ka mid ah ilaa wa fiihi dhexdiisa waxaa ahaaday dikru lislaami islaamka sheegidiisa hoostaa wuxuu qabanayaa ninka nebigu u diray oo diinta barayay huwa asagu muscab ibnu cumayr weeyaan wa kaana wuxuu ahay husama mid lagu magacaabo almuqri macallinkii dadka qur-aanka u akhrinayay musanifku meeshan wuxuu kaga hadlayaa baycooyin badan oo nebigu uu galay baa jiray iyo gacanqaad iyo heshiisyo baycatulcaqabati al uulaa baa loo yaqaanaa sanadkay dhacdayna musanifku wuxuu yidhi waa sanadkii labiyo tobnaad afarta qodob uu kaga hadlayo qodobka koowaad waxaa weeye sanadkaa labiyo tobnaad baa nebiga waxa u yimid labi-iyo toban nin oo carabtii reer madiina nebigay la kulmeen meesha caqabatul ulaa loo yaqaano agteeday kula kulmeen bayco ayaa ay rasuulka la galeen sala allahu calayhi wasalam baycadaas waxaa loo yaqaanaaba hoos ku qabtay wa tusamaa haadihi albaycatu baycadaa waxaa lagu magacaabaa fi taariikhi taariikhda dhexdeeda baycat annisaa baycadii haweenka way ka soo qayb galeen ayib waxay kula baayactabeen marka islaamka laakiin shuruud baa nebigu u xiro kow shirki ha samaynina ilaahay cibaadiisa cidna hagu darinina waxna ha xadinina ha sinaysanina caruurta ha laynina been abuuradna ha la imaanina arrinkana ha igu caasinina diintaas ilaah haddaad oofisaan intaas jannaad galaysaan haddii wax ka mid a intaa aad ku dhacdaanna arrinkiinu ilaahay buu u yaallaayo hadduu rabana wuu idin cadaabin hadduu rabana wuu idin cafin marka la leeyahay wax intaa ka mid a haddaad ku dhacdaan arrinkiinu ilaahay buu u yaallaa hadduu rabana wuu idin cadaabaya haddii kalena wuu idin cafin waa waxaan shirkiga ka ahayn shirkii qofkii ku dhintay ilaahay ma cafiyo in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru maa duuna daalika shirki ilaahay ma dhaafo laakiin wixii shirki ka soo haray ilaahay qofku rabuu u dhaafaa subxaana wa tacaala ee xuquuqullaahi ah xaquuqda dadkan hadday cafiyaan waa dhaafi karaan nimankii maxay sameeyeen markay islaameen dalkoodii bay ku noqdeen wuxuuna rasuulku ku daray muscab ibnu cumayr say dadkooda diinta u fahansiiyaan oo diintu ugu faafto islaamkii baa ku faafay guryahooda guri walbeeta wuxuu noqday guri nebiga laga sheegay salla aley wasalam ama ha noqoto mid looga sheego in la rumeeyey ama ha noqoto war ninbaa soo baxay magaalada makuu ka soo baxay waa dhow halkaanu imaan doonaa baa layidhi nebinimuu sheeganayaa dadna way sheegsheegayaan oo dadkii gaalada ahaa muslimiintiina waaba rumeeyeenba fii sanati haaniyata cashara sanadkii labiyo tobnaad qadimay ithnaa cashara rajulan labiyo toban nin baa soo gashay oo min carabi lmadiinati madiina carabtii deganeyd ka mid ah waa sheegnay toban ree awsa iyo hal laba ree khasraji ahaayeen fajtamacuu birasuuli rasuulkay waxay kula kulmeen sala allahu calayhi wasalama cinda alcaqabati jeerta agteeda al ulaa ee koobaad wa baayacuuhu way la baayactameen calal islaami islaamka bishuruudin bay laakiin kula baayactameen shuruud bay xigteen calaa allaa yushrikuu inaysan la wadaajin billaahi alla shay-an waxba walaa yasriquu inaysan xadin walaa yasnuu inaysan sinaysan walaa yaqtuluu inaysan dilin owlaadahum caruurtooda walaa ya-tuu inaysan la imaan bibuhtaanin been abuuradoo yaftaruunahu way uumanayaan bayna aydiihim hortooda iyo wa arjulihim lugahooda walaa yacsow inaysan ku caasi-garoobin fii macruufin wax eh, wanaagoo u sheegay inaysan ku khilaafayn fa in awfow hadday oofiyaan falahum ayaga waxaa u sugnaaday aljannatu janno wa in asaabuu hadday ku dhacaan min daalika kaa la soo sheego dunuubta ashay an shay fa amruhum taladoodu ilallaahi alla ayay u taallaa in shaa hadduu doono khafara wuu u dhaafayaa alle wa shaa-a hadduu doonona cadaba wuu naarayaa walamaa goortii rajacuu ay noqdeen ilaa bilaadihim dhulkoodii arsala wuu diray macahum la jirankooda ar rasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama man ruux ayuu la diray yucallimu barahum ayaga al islaama islaamka wa yufaqihuhum oo fahansiiya fi diini diinta fantashara wuu baahay oo faafay al islaamu islaamkii bisababihim ayaga dartood xataa lam yabqa ilaa uusan ka harin beytun guri oo min buyuuti lmadiinati madiine guryaheeda ka mid ah ilaa wa fiihi dhexdiisa waxaa ku sugnaaday dikrul islaami islaamka sheegidiisa asilatun su-aalo man qadima ayaa soo galay fi sanati thaaniyata cashara sanadkii labiyo tobnaad nimankaas carabtii reer madiina ah hal ijtamacuu birasuuli rasuulka ma la kulmeen sal salla alay wslam haa calaa ayi shayin shaygaybay baayacuuhu kala baayactameen islaamka laakiin shuruud baa loo xira maadaa facala arasuulu rasuulku maadaa facala muxuu sameeyey macahum la jirankooda alrasuulu rasuulku xiinamaa rajacuu markay noqdeen muscab ibni cumayr oo diinta bara ayuu raaciyey alkhulaasa gebagabow fi sanati thaaniyata cashara sanadkii labiyo tobnaad qadima itnaa cashara rajulan ayaa soo galay labiyo toban nin min almadiinati magaalada madiine ka yimaadeen fa baayacahum rasuulu rasuulkaa la baayactamay sala allahu caleyhi wasalam cinda alcaqabati meeshii jiirta ahayd agteeda fa rajacuu way noqdeen wa nasharuu way faafiyeen addiina diinka filmadiinati magaalada madiine ayay ku faafiyeen adarsu taasic wathalaathuun casharka soddon iyo sagaalaad alcaqabatu athaaniyatu wey waa jiirtii labaad fi sanati thaalitata sanadkii saddethaalithati cashara sanadkii saddex-iyo tobnaad oo min annubuwati nebinimada ka mid ah wafada cala rasuuli rasuulka waxaa wafdi ahaan ugu yimid halaahatun wa sabcuuna rajulan toddobaatan iyo saddex nin iyo wamra'ataani laba haween ah oo min carabi almadiinati madiine carabtii deganayd ka mid ah musanifku halkaa uu leeyahay soddon toddobaatan iyo saddex bay culimmada qaar waxay yidhaahdeen hoosna wuu ku qabto musanifku iyo ithnaani wa sittuuna min alkhasraj ithnaani laba iyo wa situuna lixdan min alkhasraji qoyska reer khasraj la yidhahday ka tirsan yihiin waxaa jira aws iyo khasraj waa laba qabiiloo wada dhasho walaalo ah isku hooyay ahaan jireen reer bani qaylaal isla yaqaana laysloo yaqaana reer yamaneed bayna asalkooda kasoo jeedaan marka madiinay soo degeen waa reer madiina marka hadda laakiin waxaa loo yaqaanaa marka al aws walkhasraj ansaar baana la isku yidhaahda ansaar labada qabiil bay u qaybsamaysay qabiilatu aws iyo qabiilatu khasraj dadkan toddobaatan iyo saddexda ahu nabiga u yimid lixdan iyo laba ka mid a ah waa reer khasraj wa ixdaa cashara min al aws koob iyo tobanna waa reer aws fa baayacu rasuula rasuulkay la baayactameen cinda alcaqabati thaaniyati jiirtii labaad caqabadii horeeta mid kaley ahayd meesha hore kula gelayeen baycada calaa an yacbuduu inay caabudaan allaaha alle oo walaa yushrikuu ayna la wadaajin bihi alle shay-an waxba wa an yamnacuu rasuula rasuulka inay difaacaan idaa haajara markuu usoo hijrooday ileyhim ayaga huma akhrajuu waxay soo saareen itna cashara laba iyo toban naqiiban oo oday dhaqameed oo minhum ayaga ka mid a ugaasiye ah fa qaala lahum wuxuu ku yidhi ayaga ar rasuulu rasuulku antum idinku kolaa u idinkaa waxaad ka tihiin wakiil calaa qowmikum tolkiin bimaa waxa fiihim dhexdooda ahaaday kufalaa-u waxaad tihiin kuwo kafiil ah ka kafaalatil xawaariyiina sida xawaariyiintii ay kafiil uga ahaayeen liciise bni maryama waana ana aniguna kafiilun waxaan mas-uul ka ahay fii qowmi calaa qowmi tolkayga inaan diinta gaarsiiyo fa rajacuu way noqdeen ilaalmadiinati madiino fantashara alislaamu islaamkiibaa faafay fiihaa madiina dhexdeeda agtara wax ka badan min almarati al-uulaa markii koowaad wax ka badan buu islaamku ku faafay sanadkii horeeto sanadkii ka dambeeyoo labiyo tobnaad oo nebinimada ka mid ah dad badan baa nebiga u yimid toddobaatan iyo saddex ruux baa u timid iyo laba haween ah oo dad aada u tiro badan intaas soo islaantay rasuulkay bay cala galeen sal alla alayhi wasalama waxayna beeco kula galeen ilaahay keligii inay caabudaan shirkina aysan u samayn nebi maxamedna ay difaacaan hadduu usoo hijroodo kow haddana waxaa nebigu ay ku yidhaahdeen waxaan saaraynaa dad oday dhaqameed ah oo na matala oo dadka diinta u sheega laba-iyo toban oday dhaqameed bay soo saareen markaasaa nebigu wuxuu yidhi idinkaa qoomkiina wakiil ah, ka ah kafiil baad ka tihiin diinta ilaahay gaarsiiya aniguna reetolkii baan diinta gaarsiinaya madiinaay kusoo noqdeen sidii nebigu yidhi bay sameeyeen dadkiibay diintii gaarsiiyeen islaamkii baa faafay sidii hore wax ka badan fi sanati thaaniyati fi sanati thaalitata cashara sanadkii labiyo saddexiyo tobnaad oo mina nubuwati nabinimada ka mid ah wafada waxaa usoo wafdiyey cala rasuuli rasuulka halaaatun saddex iyo wa sabcuuna toddobaatan rajulan enin iyo wamra'ataani laba haweenoo min carabi almadiinati madiine carabteedii ka mid ah fa baayacu rasuula rasuulkay bayca la galeen cinda alcaqabati jiirtii agteeda athaaniyati ee labaad maxay beeca kula galeen calaa an yacbuduu inay caabudaan allaaha alle oo walaa yushriku wayna la wadaajin bihi billaahi ala shayan waxba wa an yamnacuu inay difaacaan alrasuula rasuulka sal alay wasalam yamnacu maxaa weeye hoos buu ka qabtay yamnacu bimacnaa yuciinu inay u kaalmeeyaan idaa haajara markuu usoo hijrooday ilayhim xaggooda huma akhrajuu waxay soo saareen nimankii toddobaatan iyo dhowrka ahaa ithnaa cashara rajulan ithnay cashara rajulan ithnay cashara naqiiban laba-iyo toban oday dhaqameed oo minhu ayaga ka mid a gooni loo saraaliyo intaana namatasha fa qaala lahum arasuulu fa qaala wuxuu ku yidhi lahum ayaga arasuulu rasuulku antum idinku kalaa u wakiil baad ka tihiin calaa qowmikum tolkiin bimaa waxa fiihim dhexdooda ahaaday baadna wakiil kaga tihiin oo la rabaa inaad diinta u sharaxdaan dulmigana ka celisaan kufalaa-u kuwa kafiil ka ahatihiin iyo wakiil ka kafaalati alxawaariyiina sida nimanka xawaariyiinta loo yaqaano ay kafiil ugu ahayeen liciise bni maryama ciisihina maryama aha wa ana aniguna kafiilun kafiil baan ka ahay calaa qowmi tolkay fa rajacuu way noqdeen ila almadiinati magaalada madiino fantashara alislaamu islaamkii waa faafay fiiha madiina dhexdeeda akhara wax ka badan min almarati aluulaa markii koobaad asilatun su-aalo man wafada yaa usoo wafdiyey cala rasuuli rasuulka fi sanati eh, fi sanati athaalidata cashara sanadkii saddex iyo tobnaad toddobaatan iyo dhowr nin iyo laba haween ah hal baayacuuhu ma la baayactameen haa maadaa facaluu maxay sameeyeen bacda albaycati baycada ka bacdi dhowr iyo toban nin bay soo saareen maadaa qaala lahum rasuulu rasuulku muxuu ku yidhi linuqabaa'i odayaal dhaqameedkii lasoo saaray idinkaa dadkiina wakiilka ah hal aqaamuu bimakata maka miyay sii joogeen maayo madiinadeedubay ku noqdeen alkhulaasa gabagabo wafii sanati thaalitata cashara sanadkii saddex-iyo tobnaad wafada cala nabiy nabiga waxaa usoo wafdiyey thalaathun wa sabcuuna rajulan toddobaatan iyo saddex nin iyo wamra'ataani laba haween ah fa baayacu rasuula rasuulkay beeca kula galeen cinda alcaqabati jeertii agteeda athaaniyati ee labaad wa rajacuu way noqdeen fa nasharuu waxay faafiyeen al islaama islaamka lmadiinati almunawarati magaaladii madiine ee la ifinayey wallahu aclam sal alla calaa nabiyina mxamedin waaalihi